الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحين نقبل لابنا آيات طبان يلبا إلى آيات صد سورة العراف الله وحيد ولقد صورناكم وان إذن سورين يوم walaqad khalaqnaakum waan idin abuuray oo aabbihiin baan abuuray uma sawarnaakum waanu idin suuraynay idinka waan idin samaynay uma qulnaa waxaanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu usujuuda liaadama aadama sujuud waa sujuudu taxiya amar qaadashada allah laga amar qaadanayo sujuudu cibaaday noqon laakiin waa sujuuddii lagu soo dhaweynayay fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis waa muqadic istinu lam yakun ma ahayn min asaajidiina kuwa sujuuda kamid ma noqonin qaala alla wuxuu ihi subxaanahu watacaala maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday an tasjuda suuratu saad baa an tasjuda ah marka taas laada waxaan ka dhigaynaa silo maa manacaka wuxuu alla yidhi maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id waqti amartuka aan ku amray oon sujuudku idhi qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu ninkaan anaa ka khayr badan isee nugu sujuudi maxaa yeelay khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin dab wa khalaqtahu isna waxaad ka abuurtay min diinin dhoobaad ka abuurtay dembiguu galay kii ugu weynaa xaasidnimo iyo kibir baa u geeyay inuu sidaa yidhaah wuxuu qaatay naarta iyo dhoobada in naartu ka fadli naartu waa wax guba dhoobadu waa wax fiican oo lagu noolaan karo oo wanaagsanoo wax soo saar la weyn aayadanu nooceeda ah sidan oo kale looga hadlayo waa ilaa toddobaan filaya suurat lbaqara iyo suurat lcaraaf suurat lxijri suurat lsra suurat lkaafi suuratu ah iyo suuratu sad marka ninka ibliisa suuradaha qaarkood waa la canaantay qaarna lama canaanin marka tan waa lala hadlay marka nabilaahi aadam markii la abuuray yaa malaaigtii layidhi u sujuuda marka ma malaaigtu kamid ahaa iblis malaaigta kamid maahan uu ku dhex jiray baa layii oo nabigaa wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam alla wuxuu yidhi ibliis waxaa laga abuuray jaanka olol baa laga abuuray shaydaanka naar baa laga abuuray jinkana olol baa laga abuuray bani aadamkana wixii laidin sifeeyey baa laga abuuray marka waxbuu cuni jiray malaaigtu wax ma cunto waxbuu dhalaa malaaigtu wax ma dhasho marka ibliis kamid ma ahayn laakiin wuu ku dhex jiri jiray qaala alla wuxuu yihi maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo id amartuka markaan ku amray qaala wuxuu yihi ana anigaa khayrun ka khayr bani minhu ka ah khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin wakhalaqtahu min diinin kibir baa ugeeyey marka waxay yidhahdeen culimmadu wax wax isu qiyaasa ibliis baa u horreeyey wuuna ku gafay qiyaaskii qaala alle wuxuu ihi ka hoobo oo ka daadeg minhaa jannada xaggeeda fama yakuunu kuuma sugna kuumana suubato laka adiga an tatakabara inaad ku kibirto fiihaa jannada dhexdeeda fakhruj bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulaysan baa tahay bax marka qoryo min haadaa waxay dhaheen min asamaaci samada ka daadeg marka jannada wuxuu ku galay baa laleeyahay abeesi iyo waxbaa geliyana waa laleeyahay jannada dibadeedu kala hadlayna waa laleeyahay aadam iyo xaawo qaala wuxuu yidhi alleh fahbid daadeg minhaa jannada ka daadeg famaa yakunu kuma sugna kuumana suubata laka adiga an tatakabara inaad ku kibirto fiiha jannada dhexdeeda fakhruj ka bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulaysan baa tahay qaala wuxuu yidhi ilaahu waan toobo keenay ma dhihin ilaahu waan toob nabiyullaahi aadam markuu geedka cunay wuu toobo keenay karu ma dhihin waan toobo keenay wuxuu yidhi andirnii ii kaadi buu yidhi ilaa yowmi yubcasuuna inta dadka lasoo bixin ii kaadi buu yidhi marka inaan wadmarin buu rabaa inta khalqiga lasoo bixin inaan wadmarin buu rabaa qaala wuxuu yidhi oo ii kaadi ilaa yawmin maalin yubcasuuna soo saarayo qaala alla wuxuu yidhi innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadiyey yaa tahay marka waxa weeye yowmulbacsi lala sugi maaye maalinta dhimashada inta ka horeysa intaasaa loo sugaya innaka min almundariin qaala wuxuu yidhi fa bimaa aqwaytanii allahyow hallayntaad i hallaysay sababteeda oo aadam dartii aad ii hallaysay laaqcudanna waxaan u fadhiisan lahum bani aadamka siraadaka jidkaaga almustaqiima ee toosan jidkaan isu taagi oo baadilkaanu qurxino waan ka leexin jidka uma la aatiyanahum waan kaga iman min bayni aydiihim xagga horaan kaga iman oo aakhiraan ka waswaasin ka shaki gelin wa min khalfihim gadaashana waan kaga imanoo xagga adduunyada yaan kaga iman wamin aymaanihim xagga midigtana waan kaga imanoo xagga xasanaadka aan kaga imano aan u diidi xasanaadka oon wax kale u sheegay wacan shamaailihim bidixdana waan kaga imanoo macsiyadaan u qurxin walaa tajidu heli maysid agarahum badankood shaakiriina muwaxidiin inay yihiin waa siday isaga la tahay siday la tahay wey wuxuu ihi shaydaan ilaahay hadlayntii aad hadlaystay anoo kaga aargudanaya nabiyulaahi aadam iyo dadkiisa isagu nabi ma jidkaan u fadhiisan mustaqiimka ah dhinac walba waan kaga iman xagga hore waxaa lagu fasiray xagga aakhiraan kaga imanoo waan ka shaki gelin agga min khalfii min xagga adduunyadaan kaga imanoo waanu qurxin adduunyada iyo macsiyadaan u qurxin xagga midigtana waan kaga imanoo xasanaadka yaan u diidi bidixdana waan kaga imanoo macsiyadaan u qurxin wey badankood marka sidaan ku tala gashanahay muwaxidiin ma noqonayaan marka malahaas uu iska qiyaasay wuu rumabay laqad sadaqa calayhim danahu wuu rumabay malahiisii dad badan baa raacay ibliis raacay uma qaala wuxuu hi fabimaa aqwaytanii hadlayntaad i hadlaysay allow sababteeda laaqucdanna waxaan u fadhiisan lahum iyaga silaadaka jidkaada almustaqiima toosan uma laaatiyanahum waxaan kaga iman min bayni aydiihim xagga hore oo akhiran ka shaki gelin wa min khalfihim gadaashana waan kaga imano adduunyadaan jeclaysiin wa can aymaanihim midigtana waan kaga imanoo xasanaadka yaan u diidi wacan shamaailihim bidixdana waan kaga imano e, macsiyadaan u qurxin walaa tajidu heli maysid akarahum badankood shaakiriina kuwa muwaxidiina cabdullaahi binu cabaas wuxuu xagga sare kagama imanin xagga sare raxmaddii alla ka soo degayso oo ilaah baanu ogolayn allah baanu ogolayn subxaana wa tacaala qaala alla wuxuu hi ukhruj ka bax minhaa jannada ka bax maduuman adigoo ceebaysan oo caayan madxuuran oo dulli ah laman tabicaka qofkii ku raaca oo minhum bani aadamka ka mid a ah, la amla-anna waan ka buuxin jahannama minkum xaggiinna adig iyo ciddii ku raacday ajmaciina dhammaantiin allah wuxuu yidhi ka bax marka go qaatay shaydaankii allana go-aankiisiibuu u daayey xigmad uu alle ogyahay darteed adigoo xun oo fool xun oo ceebaalo ah ka baxo waxa weeye adigii ciddii ku raacdaba jahanabaan ka buuxin buu waa shaydaanka cidda raacda qorada qur-aanka raacdana jannadaa laga buuxin qaala wuxuu ihi ukhruj ka bax minhaa jannada ka bax maduuman adigoo ceebaysan oo ceebaalo ah madxuuran oo dulli ah laman ka qofkii ku raaca oo minhum iyaga ka mid a ah, laamlaana waan ka buuxin jahanama minkum xaggiina adig iyo iyagaba ajmaciina dhammaan marka shaydaankii go-aankaasaa la kala qaatay aadan baa lala hadlay marka wayaa aadamu aadamow iskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga aljannata jannada dega fakulaa ka cuna min xaysu shitumaa meel kasta oo doontaan waa idin fasax jannada ka cuna walaa taqrabaa laakiin ha u dhowaanina haadihi shajarata geedda oo fatakuuna aad ka mid noqotaan min alaalimiina kuwa aalimiinta aad ka mid noqotaan nabiullhi aadamna go-aankaasaa la siiyey adiga gabadha xaaskaagii jannada iska dhexdega ku barwaaqooba wax alla waxaa doontaan cuna halkaa geed mooye halkaa geed marka inaa la cayino waxba hadda faa'iido saasay kuma jirto qolyaha qaar baa yidhi waa qamandida qaarna waxay yidhi sumbul wax la kuma jirto marka wax faa'iido ahoo hadda geedkaa cayinidiisa ku jirtaay ma jiro culimada culimada qaarkeed culimada mucaasiriinta qaarkeed yaa waxay dhaheen geed hamiga kiciyo inuu yahay baa suuragalabayd ila markay geedkii cuneen bay caruurdoodii arkeen oo xusuusteen xubintu inay ku taale ay xusuusteen wayaa aadamu aadamow iskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga aljannata jannada deg fakulaa cuna min xaysu makaan shituma aada doontaan walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedaan fartaa loogu fiiqay oo fa takuuna marka aada ka mid noqotaan min aaalimiina daalimiinta ka mid noqotaan fa waswasa wuu waswaasiye lahumaa ilayhimaa bay ka dhigan tahay ashaydaanu shaydaankii liyubdiya inuu muujiyo lahumaa iyaga u muujiyo markay geedka cunaan maa wuriya wixii laga qariyey canhuma xaggooda oo min sawaatihima cawradooda ah wa qaala weliba wuxuu yidhi maa nahaakumaa idinkama nahyin rabbikumaa rabbigiin can haadihi shajarati geedaan ilaa an takuuna makhaafata an takuuna inaad ahataan ka baqideed mooye malakayni laba malag aw takuunaa aada ahaataan malikaynina waa la yidhaha malakayni daaroone aw takuuna waxaaba loo sheegay nabiyullaahi aadam inuu barwaaqaysan yahay yaa loo sheegay barwaaqadaa ku noolowbaalay shaydaan baa isagoo raba inuu cawradooda u muujiyo geedka ku tirsidoo cuna waxaa la idinku diiday buuhi geedkan laba malag inaad noqotaan baa laga yaaban yahay hadaad geedka cuni lahaydeen laba malag inaad waartaanna suuragal baa ahd inaydaan waarin baa la rabaa baa layidhi waswaaska waxaa la yidhaha hadal yar si qabsoon kuugu soo galayo dhegta lagu saaray ama qalbigaaga lagu riday wax sidaas waswaasku weyn waynu naqaanaa waswaas fa waswasa wuu waasiiyey lahumaa labadooda ashaydaanu shaydaan wuu waswaasiyey oo hadal xunbuu hoos ahaan ugu sheegay liyubdiya inuu u muujiyo markay geedka cunaan buu ka wadaa lahumaa labadooda maa wuriya canhumaa wixii laga asturay aw min saw-aatihimaa cawradooda wa qaala wuxuu ihi maa nahaakumaa idinma diidinoo idinkama nahyin rabbukumaa rabbigiin can haadihi shajarati geedaan iyada ah ilaa an takuuna ilaa makhaafata an takuuna ilaa karaahiyata an takuuna inaad ahaataan nicitaankeeda mooye malakayni laba malag aw takuuna ad ahaataan min alkhaalidiina kuwa waaray taasaa laydin diidan yahay geedku waa geed fiican waqaasamahumaa wuxuu ugu dhaartay inii anigu lakumaa labadiina lamina naasixiina kuwa daacadda u ah inaan kamid ahay oo idin khayrmeeni marka dee nabiyullaahi aadam iyo xaawo waxoogay badoonimay way haysaa waayo arag ma aha ilaahay in been loogu dhaadhanna lamaba ahaynba ninkanuna inuu de ka yar waayo agrisanyo adduunyada uga soo horeeyey bay aaminsan yihiin marka de way iska yeeleen waqaasamahumaa wuxuu ugu dhaartay inii anigu lakumaa labadiina lamina naasixiina kuwa u khayr meeri ee daacadda oo inaan ahay fadallaahumaa geedkii wuu tusiyey biquruurin kadin fadallaahumaa wuu ku raariciyo geedkii wuu ku riixay labadaba waa la yidhaha labada tafsiirba way jiraan wuu geedkiibuu tusiyadii aan ku dayno dallalahumaa baynu ka dhigayna fadallaahumaa wuu tusiyey labadoodii geedkii biquruurin kadin uu ku kadiyayo uba u dhaarsayba falamaa daaqaa markay dhadhamiyeen ashajarata geedii badad waxaa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa xawradoodii waxay gudagaleen yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min warqiljannati jannada caleenteedii waa tiinkaa layidhaha geedka tiinka la tiinkeennan oo kale qodaxda ma aha waa tiinaan qodax lahayn marka markii hore maxaa cawradooda ka asturayey nuur baa ka asturayey baa layidhi nuurkiibaa intuu baaba-ay yay cidyuhu kaga soo hadheen baa layidhi cidyaha kaga soo hadhay markaasay cawradoodii arkeen waa meesha uu leeyahay asayid qudbi waxaa suuragala ah inay himadoodii uu geedku himada kicinayay baa suuragala oo markaa xusuusteen xubnuhuba inay ku yaalaan fadallaahumaa wuu tusiyey biquruurin bisababi quruurin kukadin iyo khiyaano darteed falamaa daaqaa markay dhadhamiyeen ashajarada geedii beded lahumaa waxaa u muuqato u daahirtay saw-aatuhumaa cawradoodii wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay ku dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min waraqi jannati waxaa la markaa xadiid marfuuca iyo ku mawquufa oo ka mawquufku ku xoog badan yahay nebi aadam markuu sidaa noqday cagow wax ka day wuu orday orday geed baa qabsaday wuxuu ihi war geed yahu isiida kusii dayn maa yidhi waxbays baa tahay allanaada alla la hadlayo aminii tafiri buu yidhi miyaad iga carari markaasuu yihi ya allah maya waan yaxyaxsanahay buui waa xadiidku marna waa marfuuc marna waa mawquuf mawquufka xoog badan markay sidaa noqdeen oo caleentii jannada isku dhadhajiyeen wanaadaahumaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay oo muxuu yidhi alam anhakumaa miyaana idinka nahyin can tilkumaa taa ashajarati ee geedda ah waaqul lakumaa aana idiin dhihin ina shaydaana shaydaanku lakumaa labadiina caduwun cadowbu u yahay mubiinun oo cad masale kale aynu meeshan uga faa'iideysano mu'tazilada mu'taziladu waxay dhaheen alla ma hadli karay yiraahdeen maba hadli karay yiraahdeen hadalkiisu waa oo malaku jibriil baa quraanka soo tarjumay bay yiraahdeen meeshan maxaynu ku haynaa allah baa u dhawaaqay baynu haynaa marka allah waxay yidhahdeen markii bilminta nebi muuse lala hadlayay geedku hadal ku dhex abuuray bay geedku an allahu miyuu dhihi lahaa ma geedkaa dhihi lahaa marka meeshan allah baa u dhawaaqay baa inoo taala cid kale ha wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigoodii oo muxuu ku yidhi rabbi alam anhakumaa miyaanan idinka nahyin can tilkumaa taa ashajarati ee geedda ah wa aqul lakumaa aanan idinku dhihin ina shaydaana shaydaanku lakumaa labadiina caduwun cadowun mubiinun war iska jira yaana idin dhihin maxaad ugu kalsoonteen qaala waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbiga yo dalamnaa waxaan dulminay anfusanaa naftayadii oo dembi baan galay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin watarxamna aadan noo naxariisanin lanakuunana waxaanu ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray marka meesha shaydaan iyo aadam isbarbar dhigo qofku markuu dembi galo inuu sidii shaydaanka yeelo oo kusii adkayso iyona sidii nebi aadam yeelo tooba keeno alla isu dhiibo haye dembi kastaba ha gale qofku markuu alla isu dhiibo waa loo dhaafaya talaqaa aadama min rabbihi kalimaati waa kuwa kalimaadki talaqaa wuxuu kala kulmay aadamu min rabbihi kalimaat waa kuwan kuwana loo afgeliyey qaalaa waxay dhaheen xaawiya aadam rabbanaa rabbigayo ah, dalabnaa anfusanaa naftayada waan dulminay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin watarxamnaa aadan noo naxariisan lanakuunanna waxaanu ka mid noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaray qaala wuxuu yidhi allah aadam ku yidhi ihbuduu daadega bacdukum qaarkiin caduwun cadow uu yahay libacdin qaarka kale walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi ardada dhexee mustaqaru sugnaan iyo ku noolaasho iyo mataacun raaxo ilaa xiinin intii muddo lagala gaadhay taad dhimanaysaan dadkan jamciga lala yahay idinku wada jira dhaadhaca waxaa weeye nebiyullaahi aadam iyo xaawo iyo abeesadii iyo shaydaankii tafsiirka ugu rooni waa intaa tafsiirkana waxaa leeyahay dhaadhaca marka laleeyahay waa aadam iyo caruurtiisii wey marka taasuna way fiican tahay aadam iyo caruurtiisa iyo xaa waa laleeyahay dhaadhaca ila jannada qaar baa ugu dhashay waxaa laleeyahay labaatan da min laba ah yuu dhalayoo toban dood wuxuu ku dhalaa laleeyahay jannada marka isaga iyo caruurtiisii iyo shaydaan iyo wix oo dhan yaa dhaadhaca laleeyahay qaal alla wuxuu ku yidhi ihbiduu daadega bacdukum xaal qaarkiin caduwun cadow u yah libacdin qaarka kale idinkoo isu cadowa ah. walakum waxaa idiin sugnaaday filardi ardada mustaqarun sugnaan iyo degid iyo mataacun ku raaxaysa ilaa xiinin intii muddaa intaad ka dhimanaysaan qaala alla wuxuu ku yidhi aadam fiihaa ardadaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa ardada dhexdeedaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa ardada xaggeedaa tukhrijuuna la idinka soo bixin maalinta qiyaama ardadaasaa idin marka nebi aadam maadaama ciid laga abuuray ardada wuu la qabsan karaa wixii ardada wanaajiya qoraxda iyo dabaysha iyo qabowga iyo kulaylka waxaa la wixii ardada u fiican dee ciid baynu nahay sidaa darteed qofku ruuxdu markay ka baxdo wax yar markuu joogo ciid buu noqonba ciid buu raaci wax yar laba maalmood meelaha markuu joogo saddex maalmood ciid buu raacaya marka waxa weeye dhulka waynu ku noolaanayna ilaahay baa inoo inoo wanaajiyey oo caafimaadkiisa inoola qabsisiiyey qaala alla wuxuu ku yidhi fiiha ardada dhexdeeda yaa taxyowna ku noolaanaysaan wafiihaa ardada dhexdeeda tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa ardadaa tukhrijuuna laydinka soo saari oo markii roobka uu soo do-o cadbuddanabkayna ciiddu cunaynin roob manida oo kale a soo dii ruux walba dhibicdiisiibaa cadbuddanabkiisa ku dhici aayarunbaa lasoo foodhici lasoo bixi wejiga sidan war yaana toosiyey yaa bani aadama ree bani aadamow qad anzalnaa waan dejinnay calaykum dushiina libaasan dhar yuwaari astura sawaatikum cawradiina waa dhar daruuri ah iyo war reeshan dhar xarago intaba waan idin abuuray wa libaasu taqwaa cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwahaasa khayrun khayr badan daalika dharkaa laydiin abuurayna min aayaati illaahi ilaahay mucjizaadkiisa weeye lacallahum yatadakaruuna si ay dadku u waantoomaan dharka isagoo sidiisana la soo dejiyey maya farsamadiisii baa la soo dejiyey dharka farsamadii lagu samayn lahaa yaa la soo dejiyey qolyana waxay leeyiin roobkaa la soo dejiyey waxa dharka laga samayn soo bixiyo soo saara adu farsamadiisii iyo wixii sabab u ahaa baa la soo dejiyey dharku waa laba noocoo dhar daruuri ah oo cawrada lagu asturo iyo dhar lagu xaragoodo laakiin dhinaca kale taqwada taqwada dharkeedana ka aradbaxa oo ilaahay ka baqa si ay ceebihiina iyo dembigiina u asturmo libaasu taqwa khayr yaa bani aadama reer bani aadamow qad anzalnaa waan dejina calaykum dushiina libaasan dhar daruuri ah yuwaari astura saw-aatikum cawradiina iyo wariishan dhar xarago oo lagu xaragoodo oo wanaagsan wa libaasu cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwaasa khayru khayr badan taqwada dharkeedu waxaa weeye dembigaagiibaa lagu dhaafi oo waad nuur baad noqon oo cawradaadiiba ceebahaagiiba asturmi daalika libaasu taqwaha iyo dharkaasi min aayaatillaahi ilaahay aayadihiisii weeye maxaa ilaahay ugu soo dejiyey lacalahum yadakaruuna inay waantoomaan yaa bani aadama haddana dadkiibaa lala hadlay nebi aadam ay u dhammaatay yaa bani aadama reer bani aadamow laa yaftinanakum yuuna idin fidnaynin dow idinka ridin ashaydaanu shaydaan kamaa akhraja siduu uga soo saaray abaweykum aabbiyahooyo min aljannati jannada siduu uga soo saaray yanzicu wuu ka dililijiyey canhumaa xaggooda libaasumaa dharkoodii wuu ka riday liyuriihumaa inuu tusiyo saw-aatihimaa cawradooda innahu shaydaanku yaraakum wuu idin arkaa huwa isagiiyo qabiiluhu qoladiisuba min xayu meel tarawnahum aydaan arkaynin ina anagu jeclna shayaadiina shaydnaamaha waxaan ka dhignay awliyaaa hogaamiyayaal liladiina kuwii bay hogaaminayaan laa yuuminuuna aan allah wuxuu ina leeyahy war bani aadam war shaydaanku cadowgu idin yahay yaanu idin fidnayn dow yuuna idinka ridin diinta yuuna idinka leexinin siduu aabbiyi hooyo jannada uga soo saaray aabbiyi hooyoba jannada ka soo saaray intuu ku kadiyey oo u dhaartay uu jannada ka soo saaray dharkoodii buu ka qaado ka dalilijiyey marka jinkana caadigiisa waxaa shaydaanka isagu wuu idin arkaa iyo qoomkiisao dhan laakiin ma aragtaan marka jinka jinkan caadiga oon shaydaanka ahayn kii xun shaydaanku ka mid yahay kii muslimihina wuu fiican yahay oo dhib ma leh marka jin oo dhan kiisa xun baa shaydaan la yidhaah wey marka iska ilaaliya jinku isagu waa idin arkaa marka hadda fil waqti xaadir culimo badan baa waxay dhaheen jinka lama arko laakiin waxaa la ogaaday inuu tashakul sameeyo tashakul tashakul inuu sameeyo yaa la ogaaday bari waa wadaad jinoole aan la socon jiray oon ka cabsan jiray inuuna xaq ku taagnin waan arkayeen waxaa qoladaa dariiqada u caadi ah ninkay quuri waaya inuuna la joogay nina arkaan laba masale isugu daraan jinka way tusiyaa si uu awliye isu moodo isla markaana way khaliifaan anoo yar oo dhowr iyo toban jiraa lay khaliifay markay ogaadeen inaana la joogi karayn marka anagoo saa u fadhinoo dad badana kumaan quraanjo on teenan oo kale ahayn yaa nagu soo uruuray hareeraha yaga dadkana la jooga ma arkaan anigu ninkan iigu kasaya marka tashakul buu jinku leeyahay tashakul wule waxbuu isku soo suuray allah wuxuu leeyahay yaa bani aadama ree bani aadamow laa yaftinanakum shayaan kamaa akhraja siduu uga saaray abaweykum aabbiyi hooyo min aljannati yanzicu wuu ka dililijiyey canhumaa xaggooda libaasahumaa dharkoodii liyuriyahumaa inuu tusiyo sawaatihimaa cawradooda inahu shaydaanku yaraakum wuu idin arkaa huwa isagiiyo qabiiluhu tolkiiba min xayu meel laa tarawnahum aydaan arkaynin inaa jacalna shayaadiina shaydaamada waxaan ka yeelnay wliyaaa hogaamiyayaal weliga macnihiisu wuu fara yahay awliyaaa hogaamiyaal liladiina ku laa yuminuuna aan rumaynin waidaa facaluu kuwaa markay falaan ee shaydaan ku duursaday faaxishatan xumaan waxay dhihi wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay calayhaa xumaantan aabaa'anaa aabbayowga yagii wallaahu allana amaranaa wuuna amray bihaa iyaga bal beentay sheegeen dhab qul waxaa tidhi alle laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i xumaan ataquuluuna ma waxaad alla ku dul leedihiin taquuluuna ma waxaad ku dul abuuranaysaanad ku leedihiin calallaahi alle malaa taclamuuna waxaydaan ogeyn ayaddu waxay waxyar tilmaamaysa baa layidhi carabta y waxaa caadi ahayd markay ka yimaadiin oo xaramka yimaadiin qolada xamaaska eh, la yidhaha ama ximsiga la yidhaha mooyaane oo qurayshta ah carabta kale qaawani bay ku dawaafi jireen qaawani waxay dhihi jireen dadkaanu ku dambaabnay kuma dawaafayna marka qofkii dhar cusub helaa wuu xidhan qofkii qoladan qoreeshi ay wax ergisaanna wuu xidhan markaasay gabdhuhu cawrada iyo wax yar oo harag iyo wax saa saarsineen alyawma alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu waa kay gabadhu leedahay mana xalaalayn wixii muuqdabay wale maanta ama badhkii baa muuqan ama kulligii cid aan u xalaalayay inuu soo dhowrano marnabay tiri gabadhaas marka ayaddu halkaasay tilmaamaysa markii la yidhaha war dhan qaata maxaad sidan u yeelaysaan awowyaha iyagii hore aanu ka soo gaadhnin bay leeyihin waa sida inagana hadda taasi wayna haysaayo nin baad wax u sheegi war sidaa iyo sidaa yeel baad leedahay war ma sheekh hebel baad ka cilmi badan tahay buu ku war de waan ka cilmi badnahay haduu waxaan kuugu sheekh ahaa ka cilmi badan wey wayna haysataa taasi sheekh hamoodin meel kale reer hebel xeerkoodu waa sidaa xeerka ma maqan reer hebel xeerkoodu waa sida nin baa dhiig yaa loo qabsan xeerkii reer hebel baa loo kacaya waxaan oo dhan waa ina haystaay ogow waidaa facaluu markay falaan faaxishatan xumaan qaaluu waxay dhihi wajadnaa waxaan ka soo gaarnay calayhaa faaxishada aabaa'anaa abbayowgayagii hore wallaahu allaana amaranaa bihaana amray macnaha waxay ka wadaan hadduuna alla raalli ka ahayn muuna qabto yay ka wadaan qul waxaad ku tidhaa ina allaha alla laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i xumaan sidiisaba allah subxaana wa maxaad miyaad ku abuuranaysaan calallahi ma taquuluuna ma waxaad leedihiin been calallahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn miyaad alle ku sheegaysaan war alla ma amrin qul waxaa tidhaa amara rabbi bilqisti amara wuxuu amray rabbi rabbiga bilqisti caadilnimuu amray inaad naftaada u caadilnimo samayso saaxiibadaa u caadilnimo samayso xukun haddaad ridi caadilnimo samayso hadaad markhaati kici allah kuwaasu amraa ee waxaan ma amra qul waxaa tidhaa amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti caadilnimo waaqiimu wujuuhakum jihadiinna iyo qasadkiinna u jeediya cinda kulli masjidin tukasho kulligeed agteeda haddii masjidka masjid laga dhigo meel kastood ku tukanaysaan xagga alle ujeetada idin ujeetada waa qiblada qolaasaa ku fasirtay laakiin waxaa laga wadaa sidaaba ha ahaatee mar kasta oo tukanaysaan alla dartii u tukadaan way soo hoosgeli allah wuxuu leeyahay waaqiimuu wujuuhakum wejigiina u jeediya cinda kulli masjidin masaajid kulligii agtiisa ila alqiblati u jeediya xagga alle u jeediya wadxuuhu caabuda mukhlisiina idinkoo u badhaxtiri lahu alle addiina cibaadada kamaa bada'akum siduu idiin bilaabay yaa tacuuduuna usoo noqonaysa markii hore maxaa laynaga bilaabay caraa nebi aadam laga abuuray inagana candhuuf baa ldin laynaga abuuray markaan soo dhalaynan keli baynu sidii un baad usoo noqonaysaa idinkoo fardi ah oo sidii unbaa maxkamadda lidin keeni war allaha u xeer dhigtaa la leeyahay amara rabbi bilqisdi waaqimuu toosiya ku hagaajiya wujuuhakum wajidaakiina cinda kulli masjidin meel lagu tukada kulleeda agteeda ila alqiblati iyo wixii raalli uu ka yahay ku hagaajiya wadcuuhu alla barya ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala labadaba way jiraan wadcuuhu alla caabuda mukhlisiina idinkoo u badhax tiri lahu alle addiina cibaadada kamaa badaakum siduu idiin bilaabay alle yaa tacuuduuna u noqonaysaan fariiqan qayb ka mid a haddaa alla wuu hanuuniyey wa fariiqan qayb ka midana xaqa waxaa ku waajibay calayhim dushooda adalaala allah subxaanahu wa tacaala markuu idin abuuray qayb ka mid a wuu hanuuniyey qayb kadina dalaal buu dusha ka saaray saa unbaadna ku soo qofkii hanuunsanaa ee mumin ahaayo fiicnaa isagoo fiican buu soo bixi kitaabkiisa midigta laga siin qofkii dalaal iyo baadi ku jirayna isagoo sidiioo dembigii uu galay calaamadiisii dusha kaga qoran tahay mu soo bixi way fariiqan qayb ka mida ah haddaa alla wuu hanuuniyey wa fariiqan qayb ka midana xaqa waxaa ku waajibay calayhim dushooda adalaala inahum dadka ee daaliintiihi ittakhaduu shayaadiina shaydaamaha waxay ka dhigteen awliyaaa hogaamiyayaal min duun illaahi alla keyrkii yani hogaamiyaal bay ka dhigteen way caabudayaan wey ilaa shaydaanka amarkiisay sanamka ku caabudayaan inahum iyagu itakaduu shayaadiina shaydaamaha waxay ka samaysteen awliyaaa hogaamiyayaal ay caabudayaan oo min duun illaahi alla keyrkii ah wayaxsabuuna waxay u malaynayaan anahum iyagu muhtaduun inay hanuunsan yihiin bay isu malayn masaladanu ruux walba waa haysaa bidcigaa sidaa bidciga waxaa lagu ruuxa hadduu sidiisa dambiilo u iyo jaahil yahay waa la hanuunin karaa oo markii wax loo sheego inuu baraarugaa suuragala bidciga lama hanuunin karo saa isla quman yahay bidciga lama hanuunin karo isla quman yahay waa sidan oo kale shayddaamaday caabudayaan wayaxsabuuna waxayna u malayn annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin wallahu subxaana wa taala tacala